weyneeyo ballanka rasuulkana aad loo weyneeyo haadaa midkaanu baabu maa kii baabkiisa weeye jaa-a yimid fii dimati illaah allah ballankiisa iyo wa dimati nebiyihi nebigiisa ballankiisa sala allahu calayhi wasalam iyo wa qowlillaah ilaahay qowlkiisu u baab yahay tacaala allah wuu sarreeyaahe ilaa uu yidhi wa awfuu oofiye bicahdi illaah ballanka ilaahay oofiya ballanka ilaahay oofiya idaa caahadtum markaad ballantaan ballanka ilaahay oofiya wa qowlillaah iyo ilaahay qowlkiisa tacaala allah wuu sarreeyaahe ilaa uu yidhi wa awfuu oofiya bicahdi illaah ilaahay ballankiisa idaa caahadtum markaad ballantaan ballanka ilaahay waa in ilaahay keligiis la caabudo oo aan cid kale wax lala wadaajin in ilaahay keligiis la caabudo oo aan cid kaleeto loogu shariig yeelin weeye waxaa kaloo ah ballan kasta oo dadku ay ballanaanna waa ballan ilaahay fiiri hadeer wa awfuu oofiya bicahdiillaahi ballanka ilaahay idaa caahadtum idinku markaad ballantaan markaad ballantaan balankaas ilaalintiisu waa ilaahay ballankiisioo la ilaalina gurinta la guriyaana waa balan ilaahay oo la guriyey marka ilah wuxuu leeyahy markaad idinku ballantaan ballankaas ilaahay oofiye waa ballan ilaahay maxaa allah waajibiyey in la oofiye maadaama allah waajibiyey waa balan ilaahay walaa tanqudu laymaana dhaariyaalka ha burinina bacda tawkiidihaa la adkaynteeda ka gadaal dhaaryaalka marka la adkeeyo ka gabaal ha burinina walxaal ha burinina qad jacaltumullaaha allaah aad uga dhigteen calaykum korkiinna kafiilan mid wakiilka ah markaad ballamaydeen ilaahay dartiis ugu aamin ilaahay baa noo wakiila ilaahayaa nala og aadhahaydeen ilaahay baad wakiil ka dhigteen oofiya oo ha jabinin aad dhaartaas dhaarta la adkeeyey ha jabinina shay haddii qofku ku dhaarto shaygaasaa la fiiliyaa shaygaas sida uu u dhaartay inuu u ilaaliya hadday khayr badan tahay waa waajib in la ilaaliya laakiin wax feecan hadduu qofku ka dhaarto wax feecan uu ka dhaarto qof muslimo walaalkiisoo wanaagsan uu yidhi wallaahana la hadlay wax wanaagsanuu ka dhaarto laba qofoo walaalihiisoo muslimiinoo ishayda uu yidhi wallaahana heshiisiinaynoo dhexgelay wax fiicanuu ka dhaafay qof ehelkiisii ama miskiin ama qaraabadiisii wuxuu yidhi wallah aanan dhaqaalahayna wax sii hayn wax fiicanuu ka dhaafay qofku hadduu wax fiican ka dhaarto ma banaana inuu yidhaahdaa anuu wanaaggaa samayn maaho waa ka dhaartay markaas dhaarta waa jebinaa wanaaguuna samaynaa dhaartiina waa ka kafaaro gudana allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay walaa tajcalu llaaha curdatan allaaha ka dhiginina mid dhaariyaalkiina ku dadban oo qayrka idinkaga dadban mid qayrka idinkaga aadan ilahay ha ka dhigin war qofkan qaraabadaa weeye xidhiiri may waa ka dhaaf war qayrkan iyo dariiqan wax ku bixi waa ka dhaaf war labadan qof dhex waa ka dhaarta ilaahay miyaa qayrka kaaga aadan maya dhaartu markaasoo kaleeto waxay tahay inta la jabiyo oo qayrkii la sameeyo la kafaaro guto nabigeena subana sal اlahu alيه waslm xadiiska صaxiixaynka sidaasuu ku cadeeyey inii wallah in sha allahu laa axlifu calaa yamiinin fa araa gayrahaa khayran minha ilaa ataytu aladii huwa khayru wataxalaltuhaa wa fii riwaayati wakafartu can yamiini nabigu wuxuu yidhi sal اllahu calayh wasalam aniga wallaahi in sha allah dhaaran ma oo shay ku dhaaran maa oo aan ogaado dhaartaas in laga qayr badan yahay daan inta dhaarto aan ogaado dhaartan in laga qayr badan yahay waxaan la imaanaa shayga qayrka badan dhaartan waa ka xalaal noqona waa ka kafaaro gudana marka shayga aad ka dhaaratay hadduu fiicnaan badnaa waa la jebina markaas ee marka aan la jebayn dhaarta waa shaygaad ka dhaaratay hadduusan shay fiican ahayn markaas waa inaad dhaartaada ilaalido oo ilaahay qownkiisa xasuusato walaa tanqudu laymaana dhaaryaalka ha burinina bacda tawkiidii adkaynteedii ka gadaal walaal qad jacaltumullah allah aad uga dhigteen calaykum korkiinna kaiiran mid wakiilka ah shay fiicanaad ku dhaarateen waxa weeyaan inaad heshiinada inaad isnabadgelidaan inaad wanaag wada noolataan inaad qofkan ku aaminay ammaanadiisii ilaalido dadku waa ballamaa waxbay kala gadanayaan waa ballamaayaan waa kala guursanayaan waa ballamayaan heshiisyay galayaan waa ballamayaan waxaa la rabaa ballankaas inaad ilaalido oo ilaahay uga baqdo ballankaas inaad ilaalido oo ilaahay aad uga baqdo laakiin shaarixa wuxuu soo arooriyey ballanku marka hore lagu ballamay haduusan ballan sharciya ahayn ma banaana ballankaas inaad ilaalido markii horead wax qalada ku ballanteen wax qalada aad ku ballanteen ma banaana inaad ballankaas ilaalida markii horena in lagu ballamaa ma banaana haddaad ku ballanteenna maadaama uu qalad yahay qaad ilaah looga toora keenayo lama ilaaliyo qalad waynaad ka laabata oodan dhihin ballan aan ku galo qaladka waa laga laabtaa maalan wuxuu yidhi mujaahid wuxuu yidhi aayaddu waxay sheegaydaa xilfigii jaahiliga jaahiliga dadku maadaama aysan diin iyo iimaan lahayn oo diin saxiixa lahayn dadku say u kala xoog isku dilayaan isku dhacayaan qofku marka wuxuu u baahan yahay xilf iyo isbahaysi bahwadaag inuu samaysto dad ay isgaanshaa guursadaan oo dhibka uu ka dugsado islaamnimo markii ilaah keenay muslimiintoo dhamaa isku walaala ayagoo dhamaa ilaahay amray watacaawanu cala albiri waataqwa wanaagga isku gacan siiya walaa tacaawanu cala alimi waalcudwaan kadib ma bannaana muslimiintii dhexdoodii gaashaan guursi in laga sameeyo oo muslimiintii koox ka midu ay isgaanshaan ma banaano laakiin islaamka bal cajaaibtiisa fiiriya markii islaamku soo degay waxaa la yidhi ma isbahaysigii iyo xilfigii ka horeeyey islaamka masaahda kadib intii horeeyey sidii ugu jira u ilaaliy wixii aan munkar ahayn aan isgaashaan guursan aan is ilaalin aan is waxa wey aaraanka wadaagin si gaar aan isugu xirnaano haddayba saas ahayd ha la ilaaliyo intaas ilaa ay laakiin mid dambo cusub yaan la gunti mid dambo cusub yaan la gunti imaam muslim saxiixiisa wuxuu ku wariyey laa xilfa fi lislaam islaamka dhexdiisa isbahaysi male muslimiintii koox ka mida ah inay isbahaysato oy koox gaara ka noqoto muslimiintii maya ma banaano laa xilfa fi lislaam wa ayumaa xilfin kaana fi ljaahiliyati lam yazidhu lislaamu ilaa shiddatan laakiin islaamka wixii ka horreeyo isbahaysi ah oo ballan la islaamku adayg waxaan ahayn uma siyaadin ma dhahaya laga baxo maadaama wanaag ahaa laakiin mid dambe maya lama bilaabi karo muslimiintoo ah halba ah mid dambe lama samay karo laakiin kii horeeto waa in la ilaaliyaa oo ka horeeyey islaamka wuxuu yidhi shaarixa fiiriya wa macnaahu ana alislaama laa yuxtaaju macahu ila alxilf macnihiisu wuxuu yahay diinkan islaamka dadku hadday sax u qaataan isbahaysi iyo iskaashaanbursi ooma baahno alladii kaana ahlujaahiliyati yafcaluuna jaahiligu kay samayn jireen looma baahna fa ina fi tanasuki bilislaami ximaaya islaamnimadoo la qabsado waxaa ku sugan ilaalin qofka diintiisa naftiisa cirdigiisa sharafiisa ilaalina ayaa isaga muslimnimaa loogu gargaaroo loogu nusrayna wa kifaayatan camaa kaanuu fiih waxay ku sugnaayeen wax uga fiicanuu hela taasuu hela marka maadaama taas la helay isbahaysi dambeyaa la samayna fiiriya imaamu suyuudi xaawiga mujalladka koobaad safxada laba boqol sagaashan iyo toddoba su la weydiiyey mas'alatun uu yidhi waa xaawiga min asuufiya uu yidhi nin suufiyada ka mid a ah, akhada alcahda calaa rajulin ninuu ballan ka qaado dariiqooyinka iyo kooxuhu waxay samayn jireen isgaashaa guursi ninkan dariiqadaa wuxuu samaysanaa xer u gaara oo asaga ballan gaara uu la galo si gaara inay isaga iskugu xihan marka ninaa ballan ka qaaday nin nin suufiya nin ballan ka qaaday yuu leeya suyuud ballan ka qaaday adkaar gaarhu siina tix gaarhu siina wuxuu leeyahay ilaali awlaadaas gaarka iyo tixdaas gaarka iyo nidaamkaas gaarka ballan na waa uga qaad inuu ilaalina uma khtaara rajulu shaykhan aakhara ninkii shiik kaluu doon mid kaleetuu ka daba dhacay u arkay markaasuu ka qaatay asna ballan kii kalaasna ballan ka qaaday wa akhada calayhi alcahd ballanuu asna ka qaaday adkaartiisii awraaddiis dariiqadiisaas ku sugnaayo ilaalinaayo u nusraynaayo si gaara iskugu xirnaanayaan xaafidu suyuudiya waxaa la weydiiyey halicahd اwalu laazimu am اaani ma ballankii hore ballankii hore miyaa laazimahoo ardagaas laasimkua inuu ilaaliyo mise midka dambe mise midka dambe xaafid suyuudi sidaanu ku jawaabay aljawaab laa yalzamu اcahd اwalu wala aani ballankii horena laazim maaha in la ilaaliyo midka dambena laazim maaha ooxaa dhacay loo ilaali waayo walaa asla lidaalika asal diinta kuma leh in shiiku ardadiisa ballan gaara ka qaato inay asaga si gaara ugu xidhnaadaan ciddii ay la collaytamaan ciddii jecel ay jeclaadaan asaga awraad gaara ka qaataan asaga ay bah iyo xisbi gaara u yihiin marka horeysan sharci ahayn marka marka hore harci daro uga qaatay ballanka marka hore harci daro uga qaaday ballanka marka marka hore inuu gala maahayn markii hore hadaad ma gashayna mar dambe inaad ilaalido male shiika waxaa la rabaa ardada inuu ilaah rasuul ku xiro soo ma ee koox gaara ah oo isagu abaabushay oo saga gooni ugu xiran inay noqdaan ma ahan saxba ah, muslimiintao dhan waa inuu walaal uga dhigo oo uu yidhaahdo qof kastood aragtaan ilaah iyo rasuul jeceljeclaada u gargaara hiil u noqda qofkaad aragtaan ilah iyo rasuul khilaafsana ka leexda nabcaada saasaa la rabaahe marka horeba kooxsanaysigaana qalabada kooxsamaysan qalad marka ballankaas qiblo galay meel ha la fadhin ah, maxay asalba male saasuu leey marka ballanka la ilaalina waa kee waa midka awal sharciga waafaqsanaa marka taasna waa in la ogaado walaa tanqudul aymaana dhaaryaalka ha burinina bacda tawkiidee adkaynteedii ka gadaal markii la adkeeye ka gadaal ha burinina walxaal ha burinina qad jacaltumullah allah aad uga dhigteen calaykum korkiina kafiilan wakiil وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم رسولك إله وقواها إذا أمره مركو أمير أغدق أمير من أمير على جيش عيدا أو سرية إلاله جيشك وعيدا كأفر بقول كبضا سريضنا ووحي أفر بقول كيه جيشك وأفر بقول وحي كبضا شارحنا وينين ديك إياه waa afar boqol wixii ka badan sariyaduna waa wixii afar boqol ka yar idaa amara marka uu amiir ka dhigo amiira min amiira calaa jeyshin ciidanna uu amiir uga dhigo ow sariyatin ilaalo ow saahuu amiirkaas nabigu waa u dardaarmi jiray sala allahu calayh wasalam fii khaasiyatihi gaar ahaantiisa wuxuu u dardaarmi jiray bitaqwa allah ilaahay cabsidiisa taqwada min alwiqaayaa laga marka waa cadaabka ilaahay iyo caradiisa inuu gaashaan ka samaysto sababtoo ah qofka marka madax laga dhigo hataa haddii la yidhahdo taliya unugaad kooxdaas ka ta amase waxa weeyaan guutadaas loo dhiibo ama horin ama urur shaydaanku inuu afuufa dhacdo isla weyni iyo kor isku qaadid inuu ka sarreeyo dadkan inuu ustuso marka qof markuu madax ka dhigo nabiga sal اlahu alيه wasalam oo ciidan madax uga dhigo si gaarahu ugu dardaarmi jir oo dhihi jira waa cadaabka ilahay caradiisa iska ilaali isla weyni iyo iskor isku qaadid iyo iska saramarin ciidankaasa kula dhaqmi iyo dadka muslimka la kulmayo si gaar ula dardaarmi jir waman macahu dadkana waa u dardaarmi jiray dadkaasoo min almuslimiina muslimiinta ah khayran macnaheedu waa maxay maahan dadku laaymi jiray ciidanka asagu la dardaarma wey waxay tahay macnaheedu wa awsaahu wuxuu ninkaas amiirka u dardaarmi jiray an yacmala inuu kula dhaqmo man dadka maxawla jirkiisa ah oo min almuslimiina muslimiinta ah khayran wanaag dadka muslimiintaa ah, oo uu mas-uulka ka yahayna inuu wanaag kula dhaqmo ciidankan iyo dadkan loo dhiibay inuu wanaag kula dhaqmo maxaa ugu horeeya wanaagga inuu wanaagga amro isagaa amiirah eh, inuu amro ciidankan salaada wanaag dhammaantii soonka sadaqada naxariista ilaalinta wanaagga inuu amro xumaanta inuu ka celiyo wax allo wixii xumaana inuu ciidankan ka celiyo inuu u naxariisto waktiga socodka waktiga degidda nolosha inuu dantooda ka warqabo illa isaga mas-uulka eh. wanaag inuu kula dhaqmo saasaa nabigu kula dardaarmi jiray sala allahu cala waslm wamanacahu wa awsaahu amiirku nabigu la dardaarmi jiray an yacmala inuu sameeyo oo uu kula dhaqmo man dadka macahu isaga la jiro min almuslimiina muslimiinta ah khayran wanaag dadkan wanaag kula dhaqan saasuu dhihi jira nabigu sal allahu alay slam wanaaggaasoo ah ayaga in wanaagga la amro xumaanta laga celiyo dadka inay dulmiyaan laga celiyo iyo ayaga naftooda in loo roonaado loo roonaado shaqaysan qada kelin loo dirin watiga socodka wati munaasiba la socodsiiyo watiga deegaanka meel munaasiba la dejiyo haddii marka ciidankii socdo weegaas fardaa la watay geelaa la watay meesha la dega meel deegaanle laga dhigo ooluu wa ka cunaan watiga socodka wati u munaasiba laga dhigo in ayaga noloshoodana lagu dadaalo iyo caafimaadkooda iyo waxtarkooda iyo cuntadooda cibaadadooda lagu dadaalo dadkana shartooda laga celiyo asaguna uusan dulmin oo usan iskala weynaan saasaa nabigu dardaarmi jiray sal allahu caleh faqaala nabigu wuxuu dhihi jiray uqsuu duule bismi illaah mustaciiniina xaalaad kaalmaysanaydaan bismi illaah duula idinkoo magaca ilaahay kaalmaysana awooddiinna iyo xeeladiinna ha kaalmaysanina ilaahay kaalmaysto ilaahay kaalmaysto ha isku hallaynina macnaha awooddiinna ha isku hallaynina ha tala saaranina rabbi tala saartoo kaalmaysta fii sabiili illaah jidka ilaahay u dagaalama fii sabiililahi waxay tahay war markaad dagaalamaydaana ilaahay diinkiisu inuu kor noqdo u dagaalama towxiidku inuu kor noqdo sunnadu inay kor noqoto xukunka ilaahay kitaabka ilahay inuu xukunkiisu kor noqdo shirkiga iyo kufriga iyo xumaantu inay suusho wanaaggaas u dagaalama wanaaggaas u dagaalama ikhlaas wey maxaa la diidayaa in loo dagaalamo qabyaalad in loo dagaalamo qowmiyad Ah, in loo dagaalamo wadaniyad oo laa ciiddaan u dagaalamaya calan allow ciiddii calankaa noo dila naftiisu qiimo darana ya qof naftiis u goday ciid iyo calan waa hoogayey waxaa la rabaa inay naftaada u go'do laa allah ciiddu qiimaheedu waa maxa waa ilahay lagu caabudo waxaad tidhaa marka ciid calan ha u dagaalamine waxaad u dagaalantaa in ciiddan ilaahay lagu caabudo in meeshaan noqoto meel ilaahay lagu caabudo daacada ilaahay noolaato macaasidii xumaantu ay suusho fii sabiil laahi u dagaalama uu ley nabi maxamed sal lahu ala waslam saasuu la dagaalama man kafara bilaah of kastoo ilaahay ku kufriyey tana fiiri dadkay la dagaalamayaan u sheega marka marka hore cid awoodda ay tala saarayaan u sheegay waa ilaah kadibna wuxuu dagaalamay niyadda iyo ikhlaaskii kadib wuxuu sheegayaa cidda ay la dagaalamayaan waa cidda ilaahay ku kufriday muslimku waa inuu kaa nabad gala oo ciddaad la dagaalamayda ay noqoto cidda ilaahay ku kufriday cid kasto ilahay ku kufriday mantu waa waxa way man kafara waa mawsuula yahuud ha ahaado kirishtaan ha ahaado midabka caabuda ha ahaado cidda ilaahay ku kufriday qaatiluu la dagaalama man qofka qofkii kasta oo kafara bilaahi ilaahay ku kufriyey uqzu duura waa amar muslimiintunay gaalada ku duulaan waa waajib hadday awood u leeyihiin waa waajib bal nabiga sal اlahu alيه waslm xadii saxiix muslimka waxaa ku sugan man maata walam yazu walam yuxadi nafsahu biqaswin maata calaa shucbatin min nifaaq qof alla qofkii dhinta qof alla qofkii dhinta oo aan weligiis gaalo ku duulin aana qalbigiisa ugu sheekayn naftiisa inuu gaalo ku duulo wuxuu ku dhintaa qayb munaafiqnimada ka mida ah. ah, qof alla qofkii dhinta weligiis gaalo kuma duulin qalbiga kama niyeysan qayb nifaaqa iyadoo ku jirto ku dhinta sooma jeedin waa amar amarkuna waajibnimuu keena ku duula gaalada uu leeyay nabi maxamed sala allahu calay wasalam walaa taqulluu haniimada ha qiyaaninina haniimada gaaladii wax laga furto furka gaalada ayadoon la qaybin waxa ka qaadanin ah, inta aan weli la qaybin qof hayuusan wax qaadan nabi maxamed sal lahu ala slm ciidan la socdaa nin la dilay saxaabadii ka mida kaasay yidhahdeen waa liibaanay kaasuu yidhi maya naartuu ku jiraa hadde waa nabi maxamed garabkiisa ninka dagaalama hal macawis oo uu qaniinada intaan la qaybin ka qaatay uuna naarta u galayo waa bal fiiri waa kasaaray qofkaas maxaa la rabaa furkaas gaalada qofku inuusan shay ka qaadin cirbad ba allaha ka dhigee ilaa la qaybiyo oo qof walba xaqiisa qaato maxaa yeelay waa hantida ummadda guud waman yaqlul yati bimaa alla ywma alqiyaama qofka hantida guude ummadda ka dhaxayda qiyaana asagoo surka ku side uu maalinka qiyaamaha imaan doona yaana ka mid a ah hantidaas waa hantida soomaalida u hantida dowladda Ah. hantida uluulka laleeyahay ee qofka qaata naartu cuntaa waa hantida soomaalidu tira hantida dowladda guryaha dowladda gawaarida dowladda dowlad waa la dowladdu waa dadka waa hacabka dad maqasho hantidan dowladda hantidan waxay ka dhaxaydaa shacabkaoo dhan muslimka oo meeshan degan daad gurigan iska degto amaad gaaridan ku shaqaysato amaad bankiga cadtoobsato amaad qalinka ku qaado maalinka qiyaama adoo sunka ku Ah, qof ay xalaal u tahay ma jiro madaxweyne ilaa qofka dadka ugu hoosey inuu si takrifarays kaga isticmaalo cumar ibn khadaab wuxuu dhihi jiray waa amiirkii muminiinta hantidan dowladda waxaan ula dhaqmayaa sida maalka agoonta maal agoomee siduu xaaraan iga yahay xaaraan igada soo ma jeedi koob shaah haddaan heli karo nolol heli karo ayada maba ka qadaynaya xad hadda waa imaamka dhammaan muslimiinta ka warran haddii buruugta lagu shubto ee dabaqyo adduunka looga dhisto ka war waxa weyaan meel dhacdhac le ii dhiib aad tiraahdo ah, aan wax ka xade inaa lilaahi wa inaa il allow balaha naunsin maxaa bala la cun ah, waa hantida ugu katarsan hantida ummadda ka dhaxayda dhulka guryaha maalka kulligood sababta hanti shaksi qofka hadduu dhaco waxaa dhici karta hadduu toobadkeen uu yidhaa shaksigii cafi laakiin tan ilaa uu soo celiyo si kaleto ugama bixi karo sababto yaa u cafina ummadda somaliyad meel iskugu timaado mslimiinta meel isuu imaana yaa kuwa afina qof kuwa afi kara ma jiro afis ma jiro iyada laakiin shaksi waxa dhacda wixiis ama inuu kuwa afi ama u gudbo marka war qof walba haddii wax kugu tageen intaan qabriga lagu dhigin iska soo cayn oo iska soo bixi hoolahaas waa naar walaa taqulluu ha qiyaaminina qaniimada walaa taqdiruu ballan waa kafarada lala dagaalama xad ballan ma banaano in laga baxa ballan ha ka bixinina islaamku ballanka bax ma yaqaano ballanka ha ka bixinina walaa tumailuu ha suurad xumaynina tamiilka la hahdaa in la googooyo gaalka qofkii inaad laba goor marna ma banaana marka horeo la dilaayo inaad si foolxun u disho ma banaano ilaa nabi maxamed aa yidhi sal allahu alay wasalam qataltum fa axsinu lqitla markaad wax dilaydaan oo cid ilaahay xalaaleeyey in la dilo aad dilaydaan dilka qaabkaad u dilaydaan wanaajiy bir af badan si degdeg badan afta uga markii la dilo kadibna maydka la googooyo ma bannaan oo la silciyo ma bannaan walaa tumailuu uu leeyahay nabi maxamed adira sal allahu alay slm waa dirayo gaalo u socda wuxuu leeyay gaaladaasa u tegaydaan suurad xumaynin culummadu wuxuu leeya shek maxamed saale cuthaymiin hadday ayagu dadka muslimiintaay dilaan si silca u dilaan googooyaan waxay isku khilaafeen annaga ma noo bannaan inaan googoyno kaan qabano laba qowlay ka leeyihin qowl ma bannaan annaga nabigiisoo nama dhihna googoynina ayagu waa gaalo aan xuduudda alla ilaalayn annagu waa inaan xuduudda ilaalino oon ka dugnaana midteeda kale ayagu mid muslimahay qabteen waa googooyen adiga mid gaala had qabato midkaanu kii googooyey hadduu yahay haa laakiin hadduusan ahayn oo dhici karta inuu ka xumaa oo isla war wuxuu dulisana hay u ee markaad qabatay aad tira ka qisaasa wax cadli maahanay leeyihin ahlicilmiga gabadha waxay leeyihin maya annaga saf iyo safaan safkoodaas intay nagu sameeyaan ayagan safkeennaan intay ku sameeyaan safkoodaan ka gudayna intay naga googooyaan waa ka googoynayna waana qisaas ah, waana ka qisaasanayna waana ka qisaasanayna soo ma jeedin qowlkaasuna weliba rajaxaasow in laga qisaaso karo sababta waxay noo malaynaa inaanu tabar lahayn hadday inta naga googooyen aan ka googoyn diidno tabardaray nagu tuhmayaanu yaysan nagu tuhmina waa ka googoynayna ule qowlkaasu raja waana laba qowlo culmadu mareen laakiin haddaysan ayagu googoyn adigu ma googoyn kartid taas ogow nabi maxamedna ha googoynu kuleey silxa u dili walaa taqtuluu weliidan fiiri marka hore lafdi caama soo lama dhihin qaatiluu man kafara bilah qof kastoo ilaahay ku kufriy la dagaalama istina jira dad gaalo ah oo in la dila xaaraamtaa jirta ah, caruurtiya ka mid a ah, walaa taqtuluu waliidan caruur ha dilinina markaad gaalada la dagaalamaydaan caruurta ha dilinina wakadaalika dumarka gaalada lama dili karo nabiga sal allahu calayh wasalam duulaamadiisa mid ka mida ah, uu wuxuu arkay haweeney la dilay oo meydka markaasuu yidhi maa kaanat haadihi lituqaatil ha loo dili tanma dagaalamayna qof dagaalamayaa la dilaa ulmadu waxay yidhahdeen maa kaanat haadihi lituqaatil waxay tusaydaa cilada lagu dilaayay iyo cilada lagu dayna hadday haweenayda askariyad noqoto sida hadda marka gobol dhacda iyadii waa qoriga sida eh, hadday la waa ku dila markaas waa la dila markaas day ayadiiba qoriga siddo oo ay hubka siddo ama ay musanaabayday daba socotay baraanburayday kacayda ciidanka waa la reebaa cadowey markaas laakiin haweenay gurigeed iska joogta oo aan dagaal ku jirin kaafiradba ha aatee lama dili karo caruurtooda lama dili karo odaga duqoobay ee aan tala dagaalka ku baxayn awoodna aan ku dagaalamayn lama dili karo baadaniga kiniisadda iskaga jiro oo dagaalba ka haray lama dili karo afartaas lama dili karo hadda waana gaaleed islaamku nuucaasuu yaqaan ma la dili karo caama haddii la dibaxadan baadani waa midka ugu daranbe laakiin maya ma aansaa diinka baro diinka baro laakiin masale kale hadilinida marka la leeya waa inaad ayaga u qasado laakiin fiiri gaalad meel ku xaraysan baad habeen weerarto amaad waxa wey gantaal weyn ku rido oo ay inta ku fariisato kii dagaalamaya iyo gabadhii iyo caruurka isku disho ku dambaabi maydi gaala meel iskula xaraysan oo adugu askartaanaad laynayda kafarada markaasay caruur iyo dumar meesha joogay kula dhacay waa isla wixii nabigaa la weydiiyey sal allahu calay wasalam xadiidka imaam axmed musnadkiisa ku wariyey ayaa la wariyey can ahli daari min almushrikiina yubayatuuna ka waran rasuulka allow gaala meel degano habeenkii la miraa habeenkii la miraa fa min nisaa'ihim wa daraariihim hubkii wuxuu ku dhacaa haweenkii layidhi yaa la dili iyo carruurtii ayagiina waa ku dhacaa fa qaala hum minhum nabigu wuxuu ayagay ah, iyo dumarkooda mar haddaan ayaga loo qasdin ee hubkii gaalada lala dhacaayo uu iskaga dhacay ayagay ka yihiin sidaas darteeda waa bannaan tahay mana lagu dembaabayo maxaa yeele nabigeena suuban sal allahu calayh wasalam gaaladii reer beni mustaliiq ayagoon iska jirinuu gaado u ka duldeg marka markaasoo kale oo gaaladii inta meel lagu galo oo hubkii uu ku dhaco dumar aan loogu talagelin ayagiina uu ku dhacay markaas waa arin bannaan ayadu mana lagu dambaabay nabigu wuxuu yidhi sal allahu calayh wasalam waidaa laqiita haddaad caduwaka cadowgaaga min almushrikiina xaalo ay ka mid yihiin gaalada mushrikiinta fadxuhum ugu yeeh ilaa alaai khisaalin saddex arrimood ow khilaalin saddex arrimood khilaal waa jamcu khalla khisaal waa jamcu khasla waa isku macna saddex arrimood midkood ugu yeeh faayatuhunna mid alla midoodii maa ajaabuuka ay kaa yeelaan faqbal minhum ka aqbal wa gaaladaas laba loo kala qaabaa hadda ka hor inaad diinka u sheegtay hadda waa markaad adigu duulaan gaal isaga duulaana lagama hadla gaal hadduu duulaanya warga joog waa dhehe iska xidhe ilaa diinaan kuu sheega markaa kaabarigisan asagaa socda laakiin marka aad ku duulaydo markaad ku duulaydo ma ku bilaabi kartid dagaalka adoon diinta u sheegin waa inuu gartaa waxaad kula dagaalamayo oo uusan u fahmin qof iska socdo dadka dhacayo dadka iska laayo ha fahmo waxa uu u dhimana diinkan u sheegi markooda haddii laakiin horay loogu sheegay iiriyo horaa loogu sheegay waa diideen ayagoon iska jirnaan la weynada laakiin haddaan horay loogu sheegin dagaal ma banaana in lagu bilaabo way marka hore diinta loogu yeera tawxiidka loogu yeera oo la yidhahdo allaha cirka abuuro dhulka abuuro idinka idin abuuray allahaas keligiis caabuda maana annaga inadin caabudayda ah, allahaas caabuda ah, khalaas hadday diidaan waxaa la leeyaha waa yahaye annagaa allahaas caabudayna idinka amnigiinana waa sugaynaa jiisyana siiya gibir iska bixiy gibirkaas iska bixiy amnigiinana waa suga naftiinna xoolihiinna kulli waa la iska noolaada idinkoo gaalaa gibirkana sii keena aduu gibirna ku siin maa de marka ilaahna diid gibirna diid wuxuu rabaa asagoo gaala inuu dhulka iskaga noolaado kulana sinaado ilaahay kaalmayse la dagaalan saddexdaasaa baa loogu yeeraa mid ka mid a waidaa laqiinta haddaad la kulanto caduwaka cadowgaaga min almushrikiina gaalada xaaluu ka mid yahay fadcuhum ugu yeea ilaa alaai khisaalin saddex arrimood ow khilaalin saddex arrimood faayatuuna midoodii maa ajaabuuka ay kaa yeelaan faqbal minhum ka aqbal wa kunfa canhum ka joog famadcuhum ugu yeea ila alislaami islaamnimo ugu yeea fain ajaabuuka hadday kaa yeelaan faqbal minhum ka aqbal koo waxa ugu horayda islaamnimo haddaan markaas ka hor loogu yeelin waa waajib in loogu yeelo umauhum ugu yeer hadday islaamnimadii aqbalaan marka ka joog hade naftoodii maalkooda waa kaa xaaraam mar hadday islaamnimadii aqbaleen umauhum ugu yeera ila taxawuli inay ka soo wareegaan min daarihim magaaladii ay deganaayeen ilaa daari muhaajiriina muhaajiriintu meeshaay degan yihiin waktigii hore qof kastoo islaama waajib waxaa ku ahayd inuu madiine tago Ah, madiine inuu tago laakiin markii maka la furtay ayaa xukunkaas wujuubkaa la nasaqay oo nabigu yidhi laa hijrata bacda alfatx hijradii madiine un la tegaayay oo waajibka aheed maka marka la furtay kadib maya waajib maaha laakiin maxay waajib ku tahay hijradu ilaa qiyaamu saaca waxay waajib ku tahay qofkii laba shardi laga helo meesha uu joogo waa inuusan diintiisa wax ka ku muujin karin haddii diintoo dhan loo ogolaada laakiin hal masalo loo diido waa waajib inuu ka tago diintiisa wax ka mida ah hadduu muuji waayo usan xor u ahayn meeshaas ma banaana inuu ku noolaado shardiga kalena waa inuu meelu aada yaqaan meelu aado laakiin hadda nin maraykan oo islaamo maraykan dhexdiis ku islaamay haddii loo diido inuu ilaahay toos u caabud hadduu yidhaahdo waa soo dhaqaaqa wadamada muslimiintuna qoortay qabaayo uma meelu aado qofku marka hadduu waayo meelu aado meeshiisu intu ilaahay caabudi karu caabuda hadduu meeshiisa ilaahay ku caabudi karana wujuubkii waaba ka dhace waa sunna inuu ka taga marka sunnay noqeen marka laba shardi marka la helo hijradu waa waajib qof kasta oo wadan gaala jooga oo diintiisa wax ka loo diido awoodna u inuu meeshaas ka tago oo meelu ilaahay ku caabudo tago hijradu waa waajib aayad quraanaana ilaahay ku waajibin in aladiina twafaahum malaaikau aalimi anfusihim qaaluu fima kuntum qaaluu kuna mustadcafiina fi lard qaaluu alam takun ardulahi waasicatan fatuhaajiru fiiha ijmaac uu ku soo naqlina xaafid ibnu kaiir aayadda sharxeeda tafsiirka haddii labada shardi la helo inay waajib oysan banaanayn inuu gaalo dhex joogo qof hadii labadaa shardi la helo haddii laakiin la waayo waajib markaas ma ah marka laba shariyan sheegnay labada shari marka la isla helo markaas waajibayda labadooda marka la helo markaas umacum ugu yeer uu yidhi nabigu ilaa taxawuri inay soo wareegaan min daarihim daartooda meeshay deganaayeen ka soo wareegaan ilaa daari muhaajiriina muhaajiriinta meeshay deganay u soo wareegaan wa akhbirum waxaad u sheegtaa annahum ayagu in facaluu hadday yeelaan daalika sidaas falahum waxaa u sugnaaday maa lilmuhaajiriina muhaajiriinta wixii u sugnaaday min alkhaniimati waalfay haniimada gaalada xooga looga qaato iyo faya ay ka cararaan sida muhaajiriinta wax looga siina ila muhaajiriin ay noqdeen wa calayhim korkoodana waxaa waajib ku ah maa cala lmuhaajiriin waxaa muhaajiriinta waajibka ku ah min aljihaadi wanusrat inay u taagnaadaan jihaadka iyo gargaarka ilaahay taasaa ku waajiba iyagan fain abow hadday diidaan an yataxawaru inay soo wareegaan hadday yidhahdaan anagu waa islaamna meeshaan aan deganahay waa beledkayagii kana tegi mayno joogayna waxaa leedahay dhib male muslimiinta reer mihiga aad ka mid tihi reer baadiyaha muslimiintoo kale aad tihi meeshiina alle ku caabudo qaniimana naga sugi maydaan dadna noo soo gurmi dad meeshiina joogtaanna maalinkaad soo gumataan qaniimadii leherada wa ku leedi intaasaa la leeyahy fa in abow hadday diidaan an yataxawaluu inay soo wareegaan minhaa daartooda ka soo wareegaan faahbirum u sheeg annahum ayagu yakuunuuna inay ahaanayaan ka acraabi lmuslimiina muslimiinta reer miyigoodoo kale yajri waxaa ku socona calayhim korkooda xukmullaahi tacala xukunka alleh meeshoodaa kitaabka alle lagula xukmina halkoodaas kitaabka allay ku dhaqmayaan walaa yakuunu lahum u sugnaan maa filqaniimati qaniimada gaalada xoogga looga qaato iyo welfay-i maalkay ka cararaan shay un hal shay kuma leh hal ilaa an yujaahiduu inay jihaadaan maahane maca almuslimiina hadday iyagoo reermiya muslimka la jihaadaan waxbay ku leeyihin waxbay ku leeyihin fa inhum ayagu adow hadday diidaan hadday diidaan oo yidhahdaan maba islaamaynaba islaamnimadiiyayna diideen fasalhum waxaad weydiisataa aljizyata gidir inay bixiyaan canshuuray bixinaayaan maadaama islaami diideen waa inay canshuur iska bixiyaan gidir aa laga qaadaa oo ay bixinaayaan xadiidkan imaamu maalik awsaaci iyo a'imo kale waxay u dariishadeen in laga qaadayo jisyada gaalada dhammaantood gaaloo dhan in laga qaadayo ha ahaado carab ha ahaado cajami ha ahaado ahlukitaab ama qayrkiisa ahaado abu xaniifa isagu wuxuu yidhahdaa gaalada carabta mushrikiinta carabta iyo majuusada maahan inta kalea laga qaada shaafici wuxuu yidhahdaa wax jinsya laga qaada waa ahlu kitaabka iyo manjuusada bis gaalada kalooda lagama qaadi karo ima in la laayo waa imaa inay islaamaan wax kale laga yeelima wax jinsya loo ogolyahay in laga qaado waa ahlu kitaabka iyo manjuusada ila ahlu kitaabka qur-aankaa sheega iyaga mogta ah. marka qadarka laga qaadana waa isku khilaafeen imaam shaafici wuxuu yidhahdaa midkii qaangaara ama qanihaada ama faqiirhaada hal dinaara laga rabaa sanadka waa afar galaan iyo rubac dahab a ah, sanad walba laga raba ahlucilmiga kaleetana aad uga badiyeen aaday uga badiyeen marka imaamkaa goynaya waxa laga qaadayo marka sanad sanada loo waxa laga qaadaya gibirkaasna waa ragga qaangaarkaa xorta bis dumarka iyo carruurta kuma jiraan kuma jiraan caruurtooda dumarkooda maalkoodan xoray u yihiin markaa keena jisyada laleeyahy fainam ayagu abow hadday diidaan fasalum weydii aljizyata jizyada fainhum ayagu ajaabuuka hadday kaa yeelaan jinsiye ogolaadaan faqbal minhum ka aqbal wa kuf canhum ka joog naftoodii maalkooda kulli waa loo dayna fainhum ayagu adow hadday diidaan oo yidhahdaan maalna ku sii mayno fastacin billaah ilaahay kaalmayso waqaatilhum la dagaala marka la garwaageli weydey waidaa xaasarta haddaad hareeraydo ahla xisnin dhufaysta degan gaala dhufays degan haddaad isweer ka qabatood hareeraydo oo fa an tajcala lahum inaad u yeesho dimata laahi ballanka ilaahay wa dimata nebiyihi nabigiisa ballankiisa falaa tajcal lahum ha u yeelin dimata laahi ballanka ilaahay wa dimata nebiyihi nabigiisa ballankiisa halkaasa meesha ciwaanka baabka loogu soo qaatay ciwaankii waa kaasa baabka isweeraad ka qabatay tabartii waa ka dhammaatay waxay yidhahdeen waa isdhiibaynaa laakiin waa ballan ilaahay iyo ballanka rasuulka inay tahay inaad naftayada maalkayada carruurtayada dumarka iyaga noo nabadgelaynaa way soo dhiibaynaa haye ha ka yeeli waaad tia anaa kuu ballan qaada inaan ku badbaadina laakiin ilahay ballankiis kuu qaadin hadda ogow adugu haddaad ballan qaadana waajiba kuu ta inaad ballankaa fulido haddaad tira waa ballan ilaahayna waa waajib laakiin labada ballan islama eka hadda waxaad cada banu-aadamata inaad ballankii wax ka mida jebido haddii midka alla ajebda marka waa hoogtay kan allah sii dara marka ilaahay ballankiis iyo ballanka rasuulka noo qaad in naftayada maalkayaga eelkayaga noola nabadgelina haka yeeli waxaa tira kaa yeelima aniga iyo ciidankaygaa ballankuu qaaday inaan ku nabadgelina ka yeeli maxaa yeel maxaa la diidaa ballanka alle inuu jabo iyo ballanka rasuulka waa arrin khatar haddaad ballanjabayo kaagu balha jabo kolleyba asanaa laftiisu waa dembi weyne ah, inaad haddii ballanba jabida lama ogola oo waa tii nabigu ka soo hadlay sala allahu alay slam walaa taqdiru ballan ha ka bixinin laakiin ballanka alla wax walba ka daryanka rasuulka ha ka yeelimina marka walaakiin ijcallahu u yeel dimataka ballankaaga wa dimata asxaabika iyo saaxiibada ciidanka kula socda ballankooda waa kana sababta loo diida midka alle midka rasuulka in loo qaado fa inakum idinka an tukfiruu inaad buridaan dimamakum ballanyaalkiinna wa dimata asxaabikum iyo saaxiibadiin ballankooda a ahwanu ka fudud min an tukfiruu inaad buridaan dimatallaahi ballankii alle wa dimata nebiyi nabigiisa ballankiisa ballankii alle iyo ballankii rasuuladkoo buridaan waxaa ka roon ballankii mad buridaan macnaha labada dembiyaa kala yarwa laba dembi waa meesha la yidha adhafu dararayn labada dembi haddaan mid la hurayn mid ka yara lagu dhaca Ah, midka yara lagu dhaca waidaa xaasabta haddaad hareeraydo ahla xisni dhufays gaala ku jirta aad isweer ka qabato fa araaduuka ay kaa doonaan an tunsilahum inaad soo dejido oo soo dhiibaan calaa xukmi illaahi xukunka ilaahay waxay ku yidhahdeen waa isdhiibaynaa laakiin ilaahay xukunkiisa nagu xukmine allah xukunkiisa waatan idinka yeelina anaa idin xukmina hadhowna ma banaana inaad ku xukmido ogow markay is soo kitaabka alla waa waajib la aado laakiin xaal la diidaa ballanqaadka horaa khatar ah haddaad tidhaahdo ballanka ilaahay waxa ah kitaabka inaan idinku xukmiyo soo dhiiba kitaabka alla idinku xukminaaha hadhowna xukunkii markaad ku dadaasho aad gafto waa ku dambaabi maxaa yeele xukun allaad ballan qaado laakiin haddaad tidhahdo anaa inan xukminaa xukunka sharcigaad la aadeen haddaad inta ijtihaado aad haddaad intaa ijtihaado adoo ijtihaadka ehel u ah laga hadlaa aad gaftana ku dambaabi mayd maxayna marka horeba qaad inaad adugu xumayd marka is-ilaali ilaahay inaad ku gafto iska ilaali mar walba war kitaabka alle nagu xugma waxaa tira anaa in xugmay gaala isoo dhiibo adiga anaa in kuma bannaan caqligaa inaad ku xugmido waa waajibna diinka alle ku xugmido laakiin inaad asiibayda inaad gafta nabiga kala taxan adiga ma kala taqaanin marka marka horeba dadaal badan samee waidaa xaasarta haddaad hareeraydo ahla xisnin dhufays gaala ku jirta fa araaduuka ay kaa doonaan an tunsilahum inaad ku soo dejido isku soo dhiibaan calaa xukmilahi xukunka alleh falaa tunsilum ha ku soo dejino yaysan isku soo dhiibin walaakin ansilum ku soo deji calaa xukmika xukunkaaga fa innaka adiga laa tadri ma ogid atusiibu ma asiibi doontaa fiihim fii shanin arrinkooda xukmallahi xukunka alleh am laa mase ma asiibi doontid rawaahu muslim aa wariyey fiihi filbaabi baabka masaa'ilu ayaa ku sugan alulaa masalada ugu horaydaa alfarqu waa farqiga u dhaxeeya bayna dimati illaah ilaahay ballankiisa wa dimati nebiyihi iyo nebigiisa ballankiisa iyo wa dimati almuslimiina muslimiinta ballankooda macnaha labada hore oo ballanka alle iyo ballanka rasuulka looma qaadi karo gaalada markaas laakiin ballanka muslimiintooda loo qaadi karo farqiga udhexeeya waa ballanka alle iyo ballanka rasuulka looma qaadi karo laakiin ballanka muslimiinta loo qaada ahaniyatu masalada labayda alirshaadu waa in laysku hanuuniyey ilaa aqalilamrayni labada arimood midka yar khataran xagga khatarta ballanka alle iyo rasuulku inay jabaan oo jebido iyo ballankaaga inaad jebido labaduba waa khatar laakiin yaa khatar yar kaaga inaad jebido saasaa sharcigu nagu hanuuniyey marka sharcigu wuxuu labada khatarood midda yar in lagu dhaco aaniatu masalada saddexayda qowlu waa nabiga qowlkiisa u yidhi uqzu duula bismi llahi magaca alle ku duula ilaahay tala saarta wey rabbi tala saarta fii sabiilillaahina waa maxay wadaniyad iyo qowmiyad iyo qabyaalad ha u dagaalamine litakuuna kalimatullahi hiy alculyaa ikhlaas u dagaalama in diinka alle kor noqdo araabicatu masalada afrayda qowluhu waa nabiga qowlkiisa uu yidhi qaatilu la dagaalama man kafara billahi tanna yaa waaye hub haddaad qaaddo cid walba ha diline cidda ilaahay ku amray inaad disho la dagaalam oo ah cidda ilaahay ku gaalowday cidda ilaahay ku gaalowday ah, taas la dagaalam waa ciddaad la dagaalami laheed alkhaamisatu masalada shanayda qowluhu waa nabiga qowlkiisa sala allahu calayh wasalam ou yidhi istacin billaah ilaahay kaalmayso wa qaatilhum la dagaalam markaad dagaalka gelaydo asaadisatu masalada lixayda alfarqu waa farqiga udhaxeeya bayna xukmillaahi xukunka alle iyo wa xukmi lculamaai xukunka culummada farqiga udhaxeeya xukunka alle mar walba waa xaq laakiin xukunka culummada culummadu mar badanna waa asiibaan marmarna waa gafaya ah, waa gafayaan asaabicatu masalada toddobayda fii kowni saxaabiy waa saxaabiga ahaanshadiisa yaxkumu mid wax ku xukminaa uu yahay cinda alxaajati baahida agteeda bixukminu wax ku xukminaa xukunkoo laa yadri uusan ogayn an yuwaafiqu mawaafaqa xukmalaahi xukunkii almla waa markuu ijtihaad masladu masladu markay ijtihaadi tahay waxaa dhacda saxaabigu inuu ku xukmiyo arrin uusan ogayn inuu waafaqay xukunkii alle iyo inuusan waafiqinoo gafay arrin uusan kaloogeyn ma ahan saxaabiga keliyahe mujtahidiintoo dhan wey culamada mujtahidiinta oo dhan wey albaabu ali wasituun baabka albaabu haali lixdan iyo saddexe weeye baabu maa haadaa midkaanu baabu maa kii baabkiisa weeye jaaa ku yimid filiqsaami dhaarasho calallah ilahay lagu dhaarto baabkan wuxuu ka hadlaa ilaahay wallaahusan saas yeelayn inaad tidhaahdo adoo naxariista ilahay cid u diiday wallaahan alla kuu naxariisayn waa arrin khatar ah oo halaag ha isku dhihin inaad ilaahay naxariistiisa adoo cid u diidaya aad tidhaahdo wallaahan ilaahay qofkaas u naxariisayn waa halaag waad halaagsantay haddaa saas tidhahdo ah, waad halaagsantay haddii qofku uusan ahayn qof gaalnimo ku dhintay ood og waa lagu dhaaran karaa ila allah kuu sheegay in allaha laa yakfiru an yushraka bi inuusan alla u dhaafayn allah kuu sheegay laakiin qof aan gaalnimo ku dhiman oo aadan xaqiijin inuu gaalnimo ku dhintay ha ku dhaaranin alla u naxariisama ma ogin inuu alla u naxariiso in kale baabu maa haadaa midkaanu baabu maa kii baabkiisa wey jaaa ku yimid fisaami dhaarasho calalahi ilahi lagu dhaarto can jundub ibni cabdilaahi radi allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calay wasalam qaala rajulu nina wuxuu yidhi wallaahi allan ku dhaartay laa yakfiru llaahu lifulaani hebel ilaahay u dembi dhaafa ma ninaa yidhi wallaahan ilaahay hebel u dembi dhaafay uu yidhi qofku hadduu gaalnimo ku dhintoo la hubo waa la dhihi karaa ilaa allah sheegay laakiin qofaan gaalnimo ku dhiman lama dhihi karo saas ninkaasuna oo sidaas dhahaya wuxuu ahaa nin cibaado badan oo laakiin ilaahay dartiisa u carooday xay ku tare haddaad adigu ilaahay caasi ah, waxaan rabaa haddaad caroobto ilahay xuduudiisa ka gudub faqaal allah allah hadlay marka markuu ninka yidhi wallaahaan ilaahay hebel u dembi dhaafay ah ilaahay hadlo faqaala allahu caza wajal ilah wuxuu yidhi man daa waa kuma alladii qofka yataallaa ku dhaarana calaya korkayga alla aqfira lifulaani ilaa wuxuu yidhi inii aniga qad kafartu low asaga waa u dembi dhaafay wa axbadtu camalak adigana camalkaaga waa buriyo waa baaba'ay rawahu muslim weriy xadiiska muslima weriy wa fii xadiidi abi hurayra waxaa ku sugan ana alqaa'ila ninka yidhi hadalkaas rajulu nin uu ahaa caabudun ilaahay caabuda abu hurayra wuxuu yidhi takallama ninkaas wuxuu ku hadlay bikelimatin kelimad kelimadaas oo waqad halaagtay dunyaahu adduunyadiisa iyo aakhiratahu aakhiradiisa adduun iyo aakhira kelmad uga hoogu ku hadla ninkaasuna nin caabudoo ilahay caabudu ah taas waxay ku taxasuusayda xadiiskii bukhaariga waina rajula la yatakalamu bikelimatin laa yulqi lahaa baalan fayahwi bihaa fi naari sabcina khariifan waxaa dhici karta qofku kelimad inuu ku hadlo kelimadaa sababteedna toddobaatan sano naarta kula horto kelimad uusan ka fiirsan ousan islahayn xadiidka abu hureyre waa dheeraa sharxan idin dhiga abu daawuuda wariy waa xadiis xasana nabigu wuxuu yidhi sal allahu calayh wasalam laba nin ayaa reer banu israa'iil ku sugnaa oo saaxiibba ah midkood cibaadadu aad ugu dadaali jiray midka kalena waa dambaabi jiray markaasuu wuxuu yidhaahdaa midka cibaadada ku dadaala midkaan markuu u yimaado aqsir amaa anta fii war ka joog waxaad ku suganta war dunuubta ka hab intaas waa sili fiicneed midkan dambaabaana waa qof shaydaan la taliyo fa wuxuu idhahdaa khallinii wa rabbii aniga rabbiga isku kaana daa uu yidhaahda haddii xumaan ka joog lera inaad ka joogtaa fiican ah. marka maalin dambu arkay dembi isagoo ku sugan weliba dembi aad ula weynaaday isagoo ku dhex jiro u yimi markaasuu yidhi aqsir war ka joog waxaan markaasuu yidhi khallinii wa rabbii abucifta calaya raqiiban aniga rabbigay isku kaanadaa adiga ma waxaa laguu soo diray inaad aniga iwaardiyeydo marka war haddee anugu wanaagaasaan kuu sheega xumaantaan kaa reeba inuu iskaga gaabsadaa la rabo laakiin markaasu aad u xanaaqay ah, aad u xanaaqay markaasuu ku ku halaagsamay kelimadda ku halaagsamay markaas ku oo wuxuu yidhi wallaahi laa yakfir llahu laka walaa yudkhiluka aljanna abadan wallaahan ilaahay kuu dembi dhaafayn jannadana ku gelinayn khalaas waa halaagsan marka isagaa naarta ku gala qof muslim ah jannada geli maydid ilaah kuu dembi dhaafi maa halaag intaas wey saas darteed ahlu sunnuhu waxay qabaan inay xaaraam tahay in la yidhaha hebel naartuu gela ilaa qof inuu gaalnimo ku dhinto la xaqiijiyo ama nas ku soo arooray inuu naarta gela qof kale ma dhihi kartid hebel hebelaa naarta gela hadduu gaalnimo ku dhinto la xaqiijiyo waa la dhihi karaa haddii nas iyo daliil gaara loo hayo aayadu ku soo degtay ama xadiiina waa la dhihi karaa qof kale ma dhihi karti haddaad xataa dunuub waaweyn ku aragto qofka muslimkaa kabaa'iraad ku aragto hebel ka toorad mukairaadaa jira waxyaal dunuubta ilahay ku dhaafaa jira oo badan oo toban gaaray waxa dhacda ka toobadkeeno waxaa dhacda masaaib ilahay inuu ku rido dunuubtaas loogu dhaafo isagoon ka toobadkeen masaaib ilahay ku rido loogu dhaafo waxaa dhacda kuwa aakhira loo shafeeca inuu oo aan naarta gelin wax badanaa dhici kara marka hebel hebel waa naar waxaa la dhihi karaa haddii la xaqiijiyo inuu gaalnimo ku dhintay ama nas ku soo arorbis wa kadaalika waa ahlu jannana sidaasoo kale wey ahlujanno weeye waxaad dhihi kartaa qofkii nas ku soo arooray oo nebi maxamed yidhi hebel hebelaa jannada gela maya qof kale janna uma goy karti uma goy karti jannadii naartaad mooda qasnad adiga ad hayd qofkaad xumaan ku aragto maxaad leedahay waa loo cabsadaa le qofkan waa u cabsana qofkan waa u cabsana muslim hadduu ya u duce waa tar walla kan waa loo cabsa ilahay haw dhaaf haddaad xumaan ku aragto waa saas haddaad wanaag ku khayru ehel u yah qofkan khayrka ehelu u yah laakiin waa ahlujamaha isku dhig cumaan ibnu madcuun markuu dhintay gabar saxaabiyad ah oo ansaariyad ah umulcalaa la dhihi jiray a waxay tidhi raxmatullaahi calayka yaa abaa saaifa shahaadatii calayka laqad akramaka waxay tihi abaa saaibow naxariista ilaahay dushaada ha ahaato Ah, qofka alla jannageliyaa la karamay mota nafti waa ka dhacda nabiga sal اlahu alay waslm wuxuu ku yidhi wamaa yudriiki an allaha akrama yaa kuu sheegay in ilaahay karaameeyey hadda waa saxaabi ah, yaa kuu sheegay in ilaahay karaameeyey markaasay waxay ku tidhi biabi anta yaa rasuul faman yukrimu saxaabiga nuucaana oo kaas oo kaas haddaan alla karaamay alla karaamayna nabigu wuxuu yidhi ama huwa faqad jaaahu lyaqiin yaqiintiya u timid yaqiintu waa mowtka ah. fiiri wacbud rabbaka xataa yatiyaka alyaqiin ninkaan wuxuu nabigu yaqiintiya u timid wallah inii laarjuu lahu lkhayr wallaahi maa adrii wa ana rasuulullah maa yufcalu bih nabigu wuxuu ihi wallaahi khayraan ugu jeeda laakiin wallaahi aniga anoo rasuulkii ilaahay ah ma ogi wax lagu samayn doonto hadda iri waa rasuulka ilaah sal lahu ala waslm aybka ma oga ilaa intii la ogeysiiyo kogi rasuulku aybka qaybtu ogyahay waa qaybtii loo sheegay bis haddii nabi maxamed qofkan uu ahlujanna uusan dhihi karin ilaa qof loo waxyooday maahane ka waran adugu ahlujanna iska leeda waa arrin khatara arrin khatara wey soomaalidana waa ku badanta hebel waa ahlujannahaas waa ahlujannahaas waa ku badanta dhammaan dadkaas dhintay ee culummada dadka ayrka badnaa saalixiintii hal qofan anagu yaqiini karo inuu jannadii ku jiro ma jiro ilaa qof daliil noo sheegay sharciga maaha oo daliil nabi maxamed ka sugnaaday sal lahu ala qof kale ognay ma jiro ah, qof kale ognay lama fiihi filbaabi baabka masaa'ilu masalooyinaa ku sugan alula masalada ugu horaydaa ataxdiiru waa digid min atacalli dhaarashada layskaga diga calalahi ilahi lagu dhaarto ilaahay inaad ku dhaarato fiiriya oo aad tira wallaahan ilaahay qofkaas waxaas u yeelayn arrin khatara oo halaag a ah weeyaan laakiin fiiri hal shay waa la ogolay qofka kalsooni uu ilaahay ku qabo inuu yidhaahdo wallaahi ilaahay waa ii gargaara taas waa la ogolay ah, nin saxaabiya ayaa nabiga sal allahu alay slam hortiisa uga dhaartay gabar walaashiisa aa gabar ilig ka jabiday markaasa qoladii gabadha iligta laga jabshay eelka u eed waxay tidhi qisaasaan rabnaa ilighana lakaga jabsho gabadha saxaabi inta soo tegayuu yidhi nala xaaloo qaata diyadii iligga iligga dhiiggiisii qaata maya waxaan rabnaaye iligta in laga jabsho gabadhaas walaasha ah ila gabadha ilig ka jabiday nabigulaha rasuulkan low gabadha walaasha iligta yaan laga jabin macnaha ha lagu qanciyo nimanka ina dhiigooda qaataan nabigu wuxuu yihi kitaablaahi qisaas kitaabka alla sheega qisaasta kitaablaahi qisaas ilig haddaa jabin iligaa lagaa jabay man gabadha iligtaa laga jebin raba markaasuu dhaartay saxaabigu wallaahi inaan iligta walaashii la jabay ma ahan inuu diidayo xukunka ma aha xukunka u diyaar gabadhi waa laakiin waa maxay wallaahi ilaahay farajuu noo waa kalsoonida uu ilaahay ku qabo weynankeed uu dhaartay waxay yidhaahdeen dadkii gabadha kaleeto eelka u waa cafinay qisaastii waana ka tanaasushay mana la jebinaya ilig nabigu wuxuu yidhi sal allahu calayh wasalam min cibaadi man low aqsama cala allaahi laabara addoommada ilahay waxaa ku jira dad hadday dhaartaan ay yidhaahdaan ilaahay saas u yeela ilahay u yeelo sida ilahay agtiisa qiima ay uga leeyihin dad ku jira marka haddii qofku wuxuu u dhaalana ay tahay kalsoonida ilaahay uu ku qabo rajada uu ilaahay ka qabo ilaahay kayra u siinaa taas lama diidana waxay tusaydaha yaqiintiisa iimaankiisa xooggiisa laakiin midda la diidaa waa inaad naxariista ilahay dadka ka xayirto oo tira qofkan alla u naxariisa ma janno geli ma alla cadaaba taas wey alla u gargaari ma taas wey midda la diida dadka inaad ka xirto naxariista mada xiri karo ah, mada qaybiya adugu ilaahay qatuu dadkaan adugu wakiil kama tiid ka leh mana ka celin kartid naxariista marka masladaasuna waa sidaas masaladaasu waa sidaas ataxdiir waa digidda layskaga diga min atacali dhaarasho calalah ilahay lagu dhaarto ahaaniyatu masalada labaydaa kownu naari waa naartu inay tahay aqraba mid u dhowaansha badan ilaa axadina mid naga mid ah min shiraaki naclihi kabtiisa suunkeeda kabta aad sidato waa ka dhowdahay naartu naartu waa ka dhowda waa ka dhowda nacuudu bilahi min annaar waxaa kutusaya ninkaas siduu ilaahay u caabudayey halkaas kelimo oo afkiisa ka soo baxday inta xanaaqay weliba oo weliba ka xanaaqay xumaanta ilaahay waxa weyn la caasinayo caasinta ilahay la caasinayu ka xanaaq kelimad afkiisa ka soo baxda u halaagsama naarta ku gal wain arajula la yatakalamu bikelimatin laa yulqi lahaa baala fayawi bihaa fi naari sabciina khariif aaliatu masalada saddexayda an aljannata jannadu milu daalika saasoo kale u dhowda hadda fiir balkii kale kii kaloo macaasida iska dabaalamayey meel uusan isagu ka madahaynaa naxariis alla uga keenay bifadl illaahi mujarad ilaahay fadligiisa a ilahay yidhi waa u dhaaf bal fiiri kaasuu jannada iskaga dabaasha araabicatu masalada afrayda fiihi xadiidkan shaahidun markhaatiya ugu sugan liqowlihi nabiga qowlkiisa uu yidhi ina rajula la yatakalamu bikalimatin laa yulqii lahaa baalan fayahwi biha fi naari sabcina khariif xadiikaas xadiidkan markhaati u ilaa xadiikaas wuxuu sheegaya kelimad aan naarta toddobaatan sano lagula aan laga fiirsan tanna waaba iyadiioo dhacday sooma tii yaaba dhacday xadiikaasuu sheegay kelimaduusan ka fiirsanuu ku hadlay markaasuu naarta ku dhacay ilaa aakhiri alkhamiisatu masalada hanayda mas'alada shanayda ana rajula qofka qad yukfaru in loogu dhaafaa laarka low qofka bisababin sabab sababkaasoo huwa qofku min akrahi umuuri ilayh arrimaha kan loogu nacaybka badan yahay agtiisa waxaa dhici karta qofka in loogu dembi dhaafo arrimaha mid ugu necbiya mid ka mida waa dhici karta adiga in lagu yidhaahdo ilaahay kuu dhaafma jannana ku geli maa ma arrintaasaada nebcayn intaasaa la markaas ilahay ugu dembi dhaafo waxaa dhici karta qofka in loogu dembi dhaafo waxa ugu necbi taasaa dhici karta hmm, taasaa dhici karta umucalaa markii nabigu yidhi wallaahi wa ana rasuulu lahi sal اlahu alيه wasalam maa maa adrii maa yufcalu bihi waxay tidhi wallaahi laa uzakii axadan bacdahu abada ilaahay baan ku dhaaraa ee qof ka dambeeya cumaan ibnu madcuun inaanan taskiyeynayn oonan lahayn waa ahlu janno iyo waa liibaanay iyo inaanan dheh marka arrimo aadan adugu waxba ka ogayn oo qeybkaa ah ka gaabso waxnaha ku darsani wallahu subxana wa tacala aclam sal اllah wslam wbaarak cala nabiyina mxamed